بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المفعول المطلق مفعولك مطلق ألا إطلاقي baabkii aynu kaga warbixinaynay weeye mansuubaadka ayaynu ku soo jirnay cashirka maanta aynu dhigan doonaa biidni اllahi tacaala waa almafcuul اlmuطlaq almafcuul اlmuطlaq wax ereyga muطlaq waa kii la iطlaaqay ama la sii daayey ama aan la qaydinin dabar lagu xidhin kolka mafcuulka waxaa muطlaq loo raaciyey afarta mafcuulun bihi ee kale ayaa ama xaraf jaar lagu qaydaa ama daraf lagu qaydaa mafcuulun ba baa lagu qayday xarfuljar'a mafcuulun lahuga laam baa lagu qayday xarfuljar'a mafcuulu fiihiga fii baa lagu qayday xarfuljar'a saddexdaaba xuruufuljar baa lagu qayday mafcuulu macahuga maca ayaa lagu qayday oo daraf ah maca oo daraf ah ayaa lagu qayday kolka mafcuulka mafcuululmutlaqa ah isaga waxaa laga idlaaqay oo laga sii daayey in xaraf jaar lagu qaydo ama darafba lagu qaydo sababta looga idlaaqayna waxa weeye waa mafcuulka rasmiga ah ee faacilku uu samaynayo faacilku wuxuu samaynayo ee rasmiga ah ayaa mafcuululmulaqa ka la odhanaya ah haddaba culima mafcuululmulaq iyo masder waa laba magacoo aada iskugu dhoweeyey mafcuululmulaq iyo masder waxaynu odhanaynaa jalasa muxamedun juluusan jalasa muxamedun muxamed baa fadhiistay juluusan fadhiisi buu fadhiistay mafcuululmutlaqu waa juluusan kaa dambe mansuub buuna icraabnaanayaa oo waa la nasbinayaa baabulmafcuuli waa mafcuulka baabkiisii mafcuulkii almutlaqi mutlaqa ahaa ee la itlaaqay ama la sii daayey ee qeyd laga itlaaqay wa huwa isagu almasdaru waa masder alfadlatu dheeraad ah almu'akidu oo adkeeya licaamilihi caamilkiisa adkeeya aw ilmubayinu ama bayaamiyo oo caddeeya linowcihi caamilka noociisa ow cadadihi ama caamilka cadadkiisa iyo tiradiisa ayuu caddaynaya halkan waxaynu ku arkaynaa mafcuululmutlaqa tacriifka laynoo tacriifayo ama tilmaanta laynoo tilmaamayo mafcuululmuطlaqu waa almasder shardiga koobaad mafcuululmuطlaqu waa almasder masderka waxaa loo yaqaanaa ficilku laba dalaale ayuu leeyahay eh ama dalaaladiisu waa murakab eh marka zabanka laga reebo waxa aan zabanka ahayn ayaa la odhanayaa waa masder hadda jelasa ereyga jelasihii wuxuu ina tusayaa fadhiisi iyo waktigii la sameeyey dee waktiga inaga reeba maxaa soo hadhay markaan waktiga reebno fadhiisibaas fadhiisigaasaa masder la odhanayaa waxa weeye kelmaddii asalka u ahayd ereyada ee laga ishtiqaaqanayay wa huwa mafcuululmutlaqu almasderu waa masder mafcuululmutlaqu haddaba waa masder alfadlatu waa fadlo waa ta'an tiir dhexaad hadalka u ahayn maa laysa ruknan fi lkalaam baa fadlada loo yaqaanaa maa laysa ruknan fi lkalaam maa laysa ruknan fi lkalaam waxa weeye mubtadiya khabartoona inayna ahayn ama ficil iyo faaciltoona inayna ahayn ama ficil iyo naa'ibu faaciltoona inayna ahayn waxyaabaha rukniga iyo cumdada kaca ah kalaamka dhexdiisa kaas ayaan la diidayaa alfadla laakiin fadlada waxa la xadfi karo ayaa la odhan jiray afcarabiga caadiga ah maxamed ibnu maalik matniga alfiyada wuxuu ku yidhi waa xadfa fadlatin ajiz buu yidhi fadladu waa shay la xadfi karo oo hadalku uu ka maarmayo ayaa la odhan jiray waxaa dhici kara mararka qaar hadalku inuuna ka maarmaynin oon la xadfi karayninba wa huwa isagu almasdaru waa masderka alfadlatu dheeraadka ah almu'akidu ee tawkiidiya licaamilihi caamilkiisa ayuu tawkiidiya marka caamilka iyo masderkani xagga macnaha ay ka midoobaan oo masderku intii uu caamilku ina tusiyey uun in la eg uu ina tusiyo ayaa la odhanayaa almu'akidu licaamilihi aw ilmubayinu ama wuxuu caddeeyaaba linowcihi noociisa ayuu caddeeyaa ow cadadihi ama tiradiisa ayuu caddeeyaa waxaan doonaynaa halkana inaan ogaano masderka ama mafcuululmutlaqa qayb ka mida ah ayaa caamilka noociisa caddaysa kolka ama sifaa la raaciyaa ama idaafaa la raaciyaa waxaan odhanaynaa jalasa muxamedun juluusa alculamaa'i jalasa muxamedun juluusa alculamaa'i jalasa muxamedun muxamed wuu fadhiistay juluusalculamaa'i culimmadu siday u fadhiisato oo kale ayuu u fadhiistay haddaba ereygaa juluusa ihi waa mafcuululmutlaq waana mubayinun linowci caamilihi fadhiga noociisii ayuu sheegayaa juluus alculamaa noocna culimadaa u fadhiisata noocna tuugadaa u fadhiisata noocna dadka degdegaya ayaa u fadhiista noocna waa qicdatu lmaqduubi calayhim yuhuudda ayaa u fadhiisata sida nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam haddaba markaan idhaahdo jalasa muxammedun juluusa alculamaa'i hadda masderkaa juluusihi fadhiisi uun ma aha macnihiisu jelasa wuu fadhiistay ba ahayd juluuskanina fadhiisi ma aha waa fadhiisigiiyo nooca loo fadhiisanayo la sheegayo juluusal culamaai sida culimadu ay u fadhiisato ayuu u fadhiistay weeyi waa fadhiga nooc kamida waa mubayinu linawci caamilihi markaa ow cadadihi ama cadadka cadadka caamilka ayaa la sheegaya haddaan idhaha maalan jalasa muxamedun juluusan maxamed baa fadhiistay fadhiisi haddaan idhaa ereygaa juluusan ihi waa fadhiisiyo nooc ma sheegayo tirana ma sheegayo laakiin haddaan jalsatan ugu dhawaaqo ama jalsatayni aan ugu dhawaaqo tiruu sheegayaa markaa jalsatan ama jalsatayni tiro ayuu sheegayaa oo tirannimo ayuu markaa ugu jiraa meesha eh, eh, wa huwa mafcuul mulaqu almasdaru waa masdar shardi waa inuu masder yahay waxa aan masderka ahayn mafcuululmulaq noqon maayo ilaa wax yar mooye oo naa'ibo mooye alfadlatu waa fadlo oo tiir dhexaad hadalka uma aha almu'akidu wuxuu tawkiidiyaa licaamilihi caamilka ayuu tawkiidiyaa aw ilmubayinu ama wuxuu caddeeyaa linowcihi caamilka noociisa ow cadadihi ama caamilka cadadkiisa iyo tiradiisa falmu'akidu ka tawkiidinaya licaamilihi caamilka ka tawkiidinayaa waa naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kale wa kallama allaahu muusaa takliimaa wa kallama allaahu alle ayaa la hadhadlay muusaa nebi muuse ayuu la hadhadlay takliiman lahadhadal buu la hadhadlay ereyga kallama a takraar bay faa'iidaysaa xagga sarfiga wa kallama allaahu muusaa ilaahay baa ayaa muuse la hadlay oo qura odhan mayside la hadlay odhan maysid la hadhadlay maad odhan la had hadhadlay ilansheedkani takraar buu faa'iideeyahay wa kallama allaahu alle ayaa la had hadlay waxaad fahmaysaa mar qura inaan lala hadal ee hadalkani inuu siyaabo badan iyo duruq badan inuu ku soo arooray wa kallama allaahu alle ayaa la had hadlay muusaa muuse ayuu la had hadlay takliiman la hadhadal aaway haddaba masderkii waa ereyga takliiman ah masderkaasi waa mafcuululmutlaq waana mu'akidun linawci caamilihi hadda kallama iyo takliiman mid kastiba la hadlid unbuu sheegayaa way istawkiidinayaan waana tawkiidkii la odhan jiray lafdiga oo kale wa darabtu waan garaacay darban garaacid ayaan garaacay darabtu darbanna waa la mid waa mu'akidkii weeyaan tusaalaha wuxuu laba uga dhigay ficilka ayaa kala duwan oo kallamana ficilkaa rubaaciya darabtuna ficilka ayaa hulaasiya ilanta'du waa faacile ficilku darabo ba'da ayuu ku joogaaye walmubayinu ka caddaynaya linowci caamilihi caamilka noociisa ka caddaynayaana naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kale weeyi fa akhadnaahum waanu qabannay akhda casiizin mid cizilihi siduu u qabto oo kale aan u qabanay muqtadirin kaasoo welibana awoodleh oo wax karaya fa akhadnaahum waanu qabanay akhdan haddii lagu dayn lahaa qabasho ayay noqon lahayd waa akhda casiizin mid cizilihi siduu u qabto waa qabasho khatar ah khatar ah khatar ah weeyi fa akhadnaahum waanu qabanay akhda casiizin mid cizilihi siduu u qabto kaasoo muqtadirin awood leh oo karaya hadaba fa akhadnaahum akhda casiizin markaynu eegno kelmadda akhda ihi waa masder ama mafcuululmutlaq waana mubayinu linowci caamilihi qabashadu nooca ay u dhacday ayaa la sheegayaa ma qabasho qawiyaba ma akhdi qawiyaba mise waa akhdi daciif ah waa akhdi qawiya waayo mid cizi lihi dee siduu u qabanayo waa dareemi karaysaa ama waad fahmi karaysaa inta ay la eg tahay wa qowluka iyo qowlkaaga darabtu zaydan zayd baan garaacay darbal amiiri amiirku siduu u garaaco oo kale haddaba darbal amiiri markaan idhaa ereyga ereyga darba ah waa masder ama mafcuululmutlaq waana mubayinu linowci caamilihi garaacu noocuu ahaa buu sheegayaa waa amiirku siduu u garaaco midan ka baqaynin xisaabtan iyo maxaanku idhaahdaa in isaga la ciqaabo iyo awood ayna haynin cid dambe oo ka xisaabisana aan ka baqaynin darabtu zaydan zayd ayaan garaacay darbal amiiri amiirku siduu u garaaco oo kale haddaba waxay culimmadu tilmaameen mubayinu linowci caamilihi idaafada ayuu ka kasbadaa sida akhda casiizin masderka mudaaf looga dhigo casiiz loogu idaafeeyey haddii idaafada laga dayin lahaa mu'akid buu isku bedeli lahaa darabtu zaydan darbal amiiri darbigaa waa la idaafeeyey oo alamiiri baa loo idaafeeyey idaafada ayuu halkaana ka kasbanaya amaa sifada ayuu ka kasbadaa oo waa la sifeeyaaba way dhacdaa isagoo la sifaynayana walmubayinu ka caddaynaya licadadi caamilihi caamilkiisa tiradiisa ka caddaynayaa waa fadukata dukataa waa la burburiyey dakatan hal burburin waaxidatan oo qura haddaba kelmaddaa dakatan ihi sideeda ayay tiro u sheegaysaa sheegaysaayo cadad bay sheegaysaa ta'daa markay wadato mar qura weeyaan fa dukataa dakatan mar qura ayaa la burburiyey waaxidatan dambe macnaheegu waa maxay haddaba ila hadday dakatan mar qur mar noqotay waaxidatan macno la'aan bay noqoni ilaahay kitaabkiisana eray bilaa macniihi kuma jiro ereyga waaxidatan ah ma lita'kiid baa loo keenay baynu nidhaa mise litasiisi baa loo keenayba inuu nidhaahnaa waaxidatan waa litaakiid maanta waayo kelinimada waxaa laga faa'iidayaa masderka ayaa mubayinu licadadi caamilihi ah dekatanta ayaa marnimada sheegaysa waaxidatanta laga daba keenayna marnimadiibay sii tawkiidinaysaayo mar uun mar uun adiga adiguba yidhaah ee marka ku celceliya kolkaa markiibaa lagu celceliyey marna isagoo waaxido ah marna isagoo masdar ah ama mafcuululmutlaqii mubayinu licadadi caamilihi ah wa qowluka iyo adiga qowlkaaga oo kale darabtu zaydan zayd ayaan garaacay darbatayni laba jeer ayaan garaacay waa ereyga darbatayni ah ayaa sheegaya tirannimo laba jeer inuu garaacaagii yahay ayuu inoo tilmaamaya halkan haddaba waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in mubayinu linawci caamilihi musanne laga dhigi karo jamacna laga dhigi karo mufradna uu noqon karo sidaa darbatayni aynu musanne uga dhignay wa huwa masderkan ama mafcuululmulaqani qismaani waa laba qaybood mafcuululmulaqu sidiisaba waa laba qaybood lafdiyun mid lafdi ah oo la odhanayo waa lafdi wa macnawiyun iyo mid macnawi ah oo la odhanayo waa macnawi mafcuululmutlaqi waa inuu lafdi mid lafdiya iyo mid macnawiya labadaa ayuu inoogu qaybsamay lafdi iyo macnawi haddaba lafdiga waxaa loo yaqaanaa mafcuululmutlaqa iyo caamilku hadday xagga lafdigana ay xuruuftoodu ka midowdo xagga macnahana ay ka midoobaan labadaa dhinac markay ka wada midoobaan lafdi baa la odhan hadda jalastu juluusan ma lafdi baa mise waa macnawi jalastu juluusan jalastu waan fadhiistay juluusan fadhiisasho kolka juluuskii iyo jalasadii xagga macnaha waa fadhiisi mid kastaaba xagga xuruuftana maadada asalka eegu waajiim iyo laam iyo siin weeyaan oo jalastuna waan fadhiistay juluusanna fadhiisi weeye kolkaa muxuu noqonayaa lafdi buu noqonaya lafdiga iyo macnahaba waa laga midoobay kolkaa lafdi buu kaas lafdi baa la odhanayaa haddaan idhaha jalastu qucuudan ka waran haddaba jelastu qucuudan jelastu qucuudan waxa weeye marka mafcuululmutlaqa qucuud ah iyo caamilkiisa jelasi'ihi ay xagga macnaha uun ka midaysan yihiin ee laakiin xagga xuruufta ayna ka midaysnayn hadda jelastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisi weeye ereyga qucuudihi waa fadhiisi ereyga jalastu ihina waa fadhiisi labaduba sidaynu jalastu iyo qucuudan u arkayno labaduba fadhiisi bay isla yihiin oo macnaha way ka midoobeen laakiin xuruuftay ku kala duwan yihiin oo midi waa jiim iyo laam iyo siin jalastu markaynu nidhaa qucuudanna waa qaaf iyo cayn iyo daal qucuudan markaynu nidhaa qaaf iyo cayn iyo daal buu noqonaya jalastu qucuudan macnawi baa markaa la odhanaya haddaba hadday masderka iyo caamilku ay xagga macnaha ay iska khilaafaan ka warrama iyo xagga xuruuftaba macnaha iyo xuruufta labadaba hadday ku kala duwanaadaan mafcuululmutlaqnimadii wuu ka bixiyo mafcuulu min ajlihi buu noqon mafcuulu min ajlihiga aada maaqasheen waa masderkii oo isaga iyo ficilkiisu ay ku kala gedisan yihiin macnaha iyo xuruuftaba ay ku kala gedisan yihiin haddii ka warrama masderkan ama mafcuululmutlaqan iyo caamilkiisu macnaha oo qura ay ku kala gedisnaadaan lafdigana ay ka midoobaan maba jiraba wa huwa mafcuulu mulaqi qismaani laba qaybood weeye lafdiyun mid lafdiya wa macnawiyun iyo mid macnawiya fa in waafaqa hadduu waafaqo lafduhu mafcuululmutlaqa lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa hadduu waafaqo halkaa fain waafaqa lafduhu lafda ficlihi mayna yidhi culima labada lafdi ma sheegan yihiin matnigu labada lafdi ma sheegin matnigaan aniga wada soconaa markaa eeg saxdu waa in labada lafdi la wada sheego fa in waafaqa hadduu waafaqo lafduhu mafcuululmutlaqa lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fa huwa lafdiyun lafdi baa la odhanayaa hadii uuna sheeginna waxaa loo odhani fain waafaqa lafdu ficlahu oo halkaa ficlihi uu inaga leeyahayba ficlahu isku bedeli waxaa ka wanaagsan laakiin lafda ficlihi in la yidhaha fahwa lafdiyun kamaa taqadama waa kii inoo hormaray ee darabtu zaydan darbatayni aynu lahayn ama jalastu juluusan aynu lahayn wa in waafaqa hadduu waafaqo waa lafdiga mafcuululmutlaqu wain waafaqa hadduu waafaqo baan doonaya mafcuululmutlaqu macnaa ficlihi ficilka macnihiisa hadduu waafaqo oo lafdiga uu ku khilaafo fa huwa macnawiyun macnawi baa la odhan xagga lafdiga uun hadduu iska waafaqaan sida jelastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisi baan fadhiistay wa qumtu waan istaagay wuquufan istaag istaagid ayaan istaagay waa wuquufan iyo qucuudan labadaasiba waa laba mafcuululmutlaq ficiladuna waa jelase iyo iyo qaama waana macnawiya maaha lafdi walmasderu masderku ismulxadai waa dhacdada magaceega ama dhacdada ka magaca u ah walmasderu masderku ismulxadai waa xadadka iyo dhacdada magiciisa weeyi asaadiri ka soo fulay min alfaacili faacilka haddaad masder maqasho waa ereyga xadadka ah ee dhacdada ah ka magaca u ah hadda maalan akala markaan idhaa dhacdada cunid baa la yidhaha dhacdada maxaa la yidhahdaa cunid cunidaa ka magaca u ee akli la yidhaha akli kaasaa masder loo yaqaanaa xarakadooni ha sito ama ha godnaado ama ha kor dhignaado ama ha hoos dhignaado akligaa weeye haddaba hadduu kor dhigan yahay laba magac buu yeelan hadduu kor dhigan yahoo aklan uu noqdo laba magac buu leeyahay haddaad doonto masder baad odhan haddaad doontona mafcuululmutlaq baad odhan masderka mansuubka ah masderna waa la yidhaah mafcuululmutlaqna waa la yidhaah haddii laakiin uu godmo ama uu majruur noqdo hal magacuun buu yeelanayaa masder uunbaa la odhan ee mafcuululmutlaqnimadii ayaa meesha ka baxaysa walmasderu masderku ismulxadai dhacdada ka magaca u aweeyi asaadiri ee ka soo fulaya min alfaacili faacilka ka wax samaynaya wuxuu sameeyey ee lafd rasmiga ah ka magaca u abaa ah la yidhaahdaa wa taqriibuhu masderka haddaan soo dhowayno oon ardayda aynu u soo dhowayno an yuqaala waa in la yidhaa huwa isagu alladii ka weeyaan yajii'u imanaya haalian marka saddexaad fii tasriifi alficli ficilka marka la marka la rogrogo ka marka saddexaad imanaya ayaa masder la yidhaah daraba yadribu darban ama jalasa yajlisu juluusan ama dakhala yadkhulu dukhuulan waa dariiqii ajrumiga iyo camridigu ay raaceen dariiqan horeynu usoo diidnay laakiin waa taqriib ardayga bilowga ah wax loogu dhowaynayo wa taqriibuhu soo dhowayntiisu an yuqaala waa in loogu qowlo huwa isagu alladii ka weeyaan yajii'u imanaya haalian marka saddexaad fii tasriifi lficli ficilka marka la rogrogo naxu daraba wuu garaacay ama wuu safray yadribu wuu garaacayaa darban garaacid darban taas hamasder la odhan waqad tunsabu in la nasbiyo ayaa la arkaa ereyga tunsabu waa majhuul majhuul baa laga dhigay majhuulkuna waa min siyaqi tamriid baa loo yaqaanaa waa siiqo bugta ama xanuunsanaysa haddana qad baa la geliyey ereyga qad qad'ihina wuxuu tilmaamaa mudaarica markuu galo taqliil waxaa lagu sheegayaa ma fara badna xukunka soo socda waqad tunsabu in la nasbiyo ayaa la arkaa ashyaau shayo in la nasbiyo cala almafcuuli lmutlaqi mafcuululmutlaqnimo in lagu nasbiyo waxau ku yidhi shayo aan masder ahayn ayaa mafcuululmutlaqnimo lagu nasbini laakiin shayadaasi waa naa'ib oo masder bay wakiil ka yihiin baynu odhan waqad tunsabu in la nasbiyo ayaa la arkaa ashyaau sheeyo in la nasbiyo ayaa la arkaa cala almafcuuli lmulaqi mafcuululmutlaqnimo in lagu nasbiyo ayaa la arkaa wain lam takun yayna ahaanin masderan masder yayna ahaanin wadalika kaasi calaa sabiili niyaaba waa naa'ib noqosho dariiqii canilmasderi masder uu ka naa'ib noqday naxwu kullin oo kaleba weeyi naxwu kullin kelmadda kullin oo kaleba weeyi ereyga kullin mararka qaar baa mafcuululmutlaqnimo lagu nasbiyaa wa bacdin iyo ereyga bacdin ah mudaafayni laakiin waa marka loo idaafeeyo labadoodaba lilmasderi masder haddii labadoodaba masder loo idaafeeyo ereyga kulli ah iyo ereyga bacdi ah labadaba hadii masder loo idaafeeyo oo masder aynu u idaafayno markaasaa mafcuululmutlaq la icraabi waxay culimmadu yidhaahdeen mudaafku mudaafun ilayhiga wuxuu ka kasbadaa masdernimo haddaba kullu marka mudaafan ka dhigo mudaafun ilayhigana masder an ka dhigo kulludii masdernimo ayay icraabnaan bacdudiina masdernimo ayay icraabanaan mudaafayni marka la idaafeeyo lilmasderi masder marka loo idaafeeyo naxwu falaa tamiiluu ha leexanina kulalmayli leexasho kulligeed falaa tamiiluu kulalmayl haddaba ereygaa kulla ah waxaa lagu nasbiyey mafcuululmutlaqnimo waayo waxaa loo idaafeeyey masder oo almayri baa masder ah iyo aayadda kale walow taqawala hadduu ku qowlo calaynaa annaga dushayada hadduu ku qowlo bacdal aqaawiili hadallada qaarkood hadduu ku qowlo la akhadnaahu bilwatiin annagaa xididka wadnaha qaban doonna baa la yidhi walow taqawala calaynaa bacd alaqaawiil ereygaa bacdaa marka la icraabayo mafcuululmutlaqnimo ayaynu ku nasbin masder baa loo idaafeeyey oo al aqaawin shan dambe ayaa masder la jamciyey ah sidaynu arkayno waa mafcuul mafcuululmutlaqnimadii bay naa'ib ka yihiin laba eeyo sheekhu hadda wuxuu inoo sheegay mafcuululmutlaqa naa'ibka ah waa kullun iyo bacdun hal shardibaase ku xidhan waa marka loo idaafeeyo masder marka loo idaafeeyo wakalcadadi oo kaleba weeye cadadka iyo tirada cadadka iyo tirada tiraduna iyada lafteeda haddii tamyiiz looga dhigo haddii tamyiiz looga dhigo masder tiro kaste ma aha cadadka marka tamyiizkiisu uu yahay masder ilan cadadku tamyiiz buu qaataaye haddii masder aan tamyiiz uga dhigno cadadkaa laftiisa mafcuululmutlaqnimo ayaynu ku nasbin oo masderkaasuu wakiil ka noqday wakalcadadi cadadkii oo kaleba weeye naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisaoo kale fajliduuhum zunaada jaldiya ama cafwan fajliduuhum jaldiya nimanka ah hamaaniina siddeetan jaldatan jeedal siddeetan jeedal ku dhufta buu ilaahay yidhi ma aha zunaada kuwa la jeldinayaa markaa haddaba fajliduuhum bal u fiirso fajliduu waa ficil iyo faacil iyo mafcuul marka fajliduuhum la yidhaah fajlidu oo daalka ku joogaa waa ficilkii wowga waawuljamaacada ihina waa faacilkii ereyga humti ihina waa mafcuulun bihigii fajliduuhum waa ficil iyo faacil iyo mafcuul hamaaniina haddaba maxaan exraabnaa hamaaniina mafcuululmutlaqnimo ayaa lagu nasbin calaamatu nasbuhuna waa ya-daa niyaabatan can alfatxa liannahu mulxaqun bijamci lmudakar asaalim waa mulxaqii jamaca mudakaru saalim hamaaniinadu mafcuululmutlaqnimaana lagu nasbiyey ilayn tamyiiskeegiibaa masder ah oo jaldatantan xagga dambe waa tamyiis masder ah weeyi haddaba haddaan idhaahdo jaaanii alaaata cashara rajulan odhan maysid alaaata casharkii mafcuululmulaqnimaan ku nasbinaya waayo tamyiiskiibaa rajula oo dee aan masder ahayn markuu tamyiiskani masder yahay ayaad cadadka odhanaysaa mafcuululmulaqnimaan ku nasbini faamaaniina kelmadda amaaniina ihi mafcuulu mulaqun waa mafcuulu mulaq wa jaldatan kelmadda jaldatan ihina tamyiizun waa tamyiiz wa ka asmaa'i alaalaad asmaada aalada aaladu waa qalinkii iyo seeftii iyo mididii iyo ushii iyo xadhiggii iyo wax kasta oo aala ah oo marka ficil la qabanayo loo adeegsado kaa ayaa isna loo isticmaali wa ka aalooyinka iyo qalabka asmaadiisa ayaa naa'ib noqonaya isna sida darabtuhu ninkaa waan garaacay sawdan shaabuug baan la dhacay ereygaa sawdan ihi isagoo shaabuug ah ayaa la yska nasbinayaa oo mafcuululmutlaqnimo lagu nasbin sababtuna waxa weeye mafcuululmutlaqnimo loogu nasbinayo waa aalo waa aaladii qofka lala dhacay ow casan ul ayaan la dhacay baad odhan ereygaa casan a ah mafcuululmutlaqnimo ayaan ku nasbinaynaa ilay waa aale eh ow miqracatan budh baan la dhacay baad odhan miqracatan waa budhkiioo budh baan la dhacay markaad tidhaa waa mafcuululmutlaqnimo ayaa isna lagu nasbiyey saddexdaaba waynu haynaa halkaa waxaa inoogu dhammaaday mafcuululmutlaqa sheekheennu intii uu ugu talagalay inuu ka sheego waxaa inoogu xigaya mafcuulu fiihiga ayaa inoogu xigi doona in sha allahu tacaala baabulmafcuuli fiihi mafcuulun fiihiga baabkiisii weeye mafcuulun fiihiga waxay basriyiintu u yaqaaniin daraf zamaan iyo daraf makaan waa daraf darafkana waxaa loo yaqaanay alwicaa'a almutanaahi aladraaf weelka afka ballaadhan ayaa daraf loo yaqaanaa daraf waa weel af ballaadhan haddaba waxaa zamanka iyo makaanka daraf loogu bixiyey sow weelka wax laguma shubto ficilkan la qabanayaana dee ama wakti buu dhex dhacaa ama makaan labadoodaba u dhex dhacaa ficilka la qabanayaa wakti uu dhex dhaco iyo meel uu dhex dhaco labadaa meelood baa lagama maarmaana waa in wakti iyo zamaan uu helaa zamaan iyo makaan waa inuu helaa wa huwa mafcuulmafcuulu fiihigu almusamaa waa ka lagu magacaabo darfa zamaani darfu zamaanka lagu magacaabo wa darfalmakaani iyo darfulmakaan darfu zamaan baa la yidhahdo waa wixii zaman wakti u ah ama saacad dheh ama daqiiqad dheh ama minid dheh ama second dheh ama maalin dheh ama gelin dheh ama bil dheh ama sanad dheh ama xilli dheh ee wax alla wixii zaman magac u ah ayaa daraf zamaan la yidhaahdaa daraf makaan waa wixii makaan iyo meel magac ah meel sida xagga hore xagga sare xagga dambe mitir kilomitir waxyaabihii noocaas oo kale ahaa waa iska dee ama w sidaynu ognahay waa makaano meelo waa cabiro cabirada noocaas oo kale makaanka ah gurigii magaaladii waxyaabaha noocaas oo kale ah waa daraf makaan ayay noqonayaan yaan la nasbininba darafka makaankiisa mukhtaska ahe baabulmafcuuli fiihi mafcuulu fiihiga baabkiisii weeye waa mafcuulu fiihi o waa mafcuulun waxa la sameeyaa ficilka fiihi dhexdiisaa lagu sameeyaa ka dhexdiisa ficil lagu samaynayo kolkaas zamanka ayaa ficil dhexdiisa lagu sameeyaa ama makaanka ayaa dhexdiisa ficil lagu sameeyaa baabulmafcuuli fiihi mafcuulu fiihiga baabkiisii wa huwa lmusamaa waa ka lagu magacaabo darfa zamaani darfu zamaanka lagu magacaabo wa darfalmakaani iyo darfulmakaan waa darfu zamaan iyo darfulmakaan ayaa lagu magacaabaa darfu zamaan iyo darfulmakaan wa darfu zamaani darfu zamaanku huwa isagu ismu zamaani zamanka ismigiisa weeyaan almansuubu waana la nasbiyaa bitaqdiiri fii fii qadarideed buuna ku sugan yahay ama bitaqdiiri fii baa lagu nasbiyaa haddaba darfu zamaanka welibana ku sugan yahay daa fiicane waxaa la yidhaha darfu zamaanka marka la tacriifinayo waa ismu zamaan wixii zaman magac u ah almansuubu oo haddana la nasbiyo markaan idhaha ismu zamaan maxaa iga baxay wixii aan zaman magac u ahayn darfu zamaan lama odhan karo almansuubu ku idhaahdana maxaa iga baxay wixii aan mansuub ahaynee majruur ah markaan idhaahdo ji'tu fii yowmi alkhamiis ereygaa fii yowmi alkhamiis yoomkaa fii baa ka horeeya la odhan maayo haddaba waa majruur ji'tu fii yowmi alkhamiis yowmkaasi waa majruur odhan mayno ee waa daraf odhan mayno yoomkaasi waa daraf odhan mayno ilay waa majruur oo mansuub buuna ahayne hadduu marfuuc noqdona daraf la odhan maayo haddaan idhaahdo yowmulkhamiisi yowmun nayirun maalinta khamiistu way nuur badan tahay yowmulkhamiisi yowmun nayirun yowmudaa hore waa marfuuc yowmuda dambena waa marfuuc ka hore waa mubtade ka dambena waa khabar haddaba daraf ma aha ilan darafka shardi waa inuu mansuub yahay bitaqdiiri fii buu ku sugan yahay fii haddaba fii baa la soo qadarayaa ma aha macnuhu bitaqdiiri fii buu ku sugan yahay fii baa la soo qadarayaa ma aha fiida lamaba soo qadari karo haddii darafku qaybaha qaar noqdo ereyga qablahu oo kale kelimatu qablu fii maba gasho af carabiga haddaan idhaha ji'tu qabla alcasri qabla alcasri qabladaa fii ma ka horraysiiyaa ma idhaahdaa ji'tu fii qabla alcasri fii qabla alcasri weligeed carabi kumayn hadalin waayo ereyga ah fii maba raacdaba hadduu xaraf raacayo min baa raacda lilaahi alamru min qablu wa min bacdu min waa laga horraysiin karaa laakiin fii lagama horraysiin karo haddaba marka lagu leeyahay waa bitaqdiiri fii hamoodin darafka fii in la soo qadarayo war fiida lama soo qadaraye fiida macnaheegaa la soo qadaraya macnaha fii macnihii fii muxuu ahaan jiray dhex ayaa la soo qadaraya kolka waa inaad darafka ka dhadhamisaa ereyga dhex ah waa inaad ka dhadhamisaa dhex baynu ka dhadhamini wa darfu zamaani darfu zamaanku huwa isagu ismu zamaani waa zaman ismigii almansuubu waana la nasbiyaa bitaqdiiri fii fii macnaheedii oo la soo qadaro ayuuna ku sugan yahay ama lagu nasbiyaa naxwul yowma oo kaleba weeyi maanta waa laga bilaabo cadceeddu markay dhacdo ilaa fajarku intuu ka baryayo ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen cadceeddu mar cafwan waa cadceeddu markay soo baxdo ilaa intay ka dhacayso ayaa yoom loo yaqaanaa cadceeddu intay soo baxdo ilaa intay ka dhacayso ragga qaarkoodna cadceedda laguma xisaabinayo fajarkaa lagu xisaabinayaa bay yidhaahdeen kolka waa inta fajarka salaada subax uu waagu ka beryayo ilaa intuu gabalku ka dhacayo sidaa darteed yoomka ilaahay markuu inagu waajibiyey maalin inaan soonno ha odhanin maalintu cadceed soo boodkay iga bilaabmaysaa oo anuu soonkayga waxaan ka bilaabi uun cadceedu markaan salaada subax tukado waan iska sii suxuurani ha odhan ilan cadceedi ma soo bixine yoomku kolkaa kama bilowdo cadceed sooboodka eh salaada subax fajarka fajru saadiqa la yidhaah markuu sidaa u dilaaco halkaa ayuu yoomku kaaga bilaabanayaa ilaa intuu gabalku ka dhacayo ee cadceedda geeskeega dambe uu qarsoomayo ayaa lagu odhanayaa hal intaasaa maalin ah ama labiiyo toban saac ha noqoto ama afar iyo toban saac ha noqoto kal horoo kale afar iyo toban saacadood meelaha ayaan soomi jirnay afar iyo toban saac iyo badh ayaynu soomi jirnay oo maalintayni int intaan soomana intaasay u badnaan jireen alyawma maalin oo kale maanta oo kaleba weeye wa leylata leyladan caawadan oo kaleba weeye leyladuna waa gabalku markuu dhaco ilaa waagu intuu ka baryayo wa gudwatan wa bukratan qudwatan waa xawey aroorta hore ama subaxda bukratanna waa subaxda ragga qaarkood baa yidhi gudwatan iyo bukratan waa calamoo maa laa yansarif weeyaan lilcalamiyati wa ta'niif tanwiintu waa ka mamnuuc waxaa la odhanayaa markaa gudwata kordhow qura iyo bukrata kordhig qura tanwiintan sheekhu siiyey lidaruura aynu ka dhigna bay yidhaahdeen laakiin qowlkaa waa laga wanaagsan yahaye waxa weeyi waxba calam ma aha waa nakiro waa munsarif oo tanwiintan waa loo ogol yahay wa gudwatan wa bukratan haddaba qudwatan iyo bukratan waa salaada subax marka la tukado laga bilaabo ilaa intay cadceeddu ka soo boodayso ayaa qudwatan la yidhaahdaa subaxda ama bukratan la yidhaahdaa subaxda hore ama aroorta hore wa saxaran oo kale weeye saxaran waa suxuurta waa niska dambe ee habeenkiiya leylka inta fajarku uuna dilaacin in yar ka hor laba fajar baa jira fajru saadiq iyo fajrulkaadib baa jira midi wuu dhuuban yahay midina wuu ballaaran yahay haddaba fajarka fajru saadiqa la yidhaah intuuna dilaacin in yar ka hor ayaa loo yaqaanaa saxaran waqadan oo kale weeyi berri ereyga berriihi waa maalintan aad joogto maalinta ka dambaysa wa wacatamatan cisho maal baa la yidhaahdaa waa cishaa'igan xilliga geela la maalo xeelu xooluhu intay soo xeroodaan xoolaha xerada lagu maalayo ayaa catamatan la yidhaah waa saddexda saacadood ama afarta saacadood ee habeenka hore afarta ilaa tobanka habeennimo inta laga gaadhayo ayaa loo yaqaanaa catamatan oo cisho geelmaal ah wa sabaaxan subaxdii oo kaleba weeye sabaaxan culimmadu laba macno ayay ku macneeyaane waxaa loo yaqaanaa labiyo tobanka habeennimo saacaddu markay gaadho kowda habeennimo ka soo bilow ama habeenka niskiisa dambe ilaa maalinta niskeega hore labiyo tobankaa saac baa sabaaxan laysku yidhaahdaa wa masaa'anna way ka soo horjeedaayo waa maalinta lixda saacadood ee dambe iyo habeenka lixda saacadood ee hore intaasaa masaacan loo yaqaana waa nooca saacadaheennani ay hadda u tiriyaan saacadaheennani noocan ay u tiriyaan oo kale ayaa sabaaxanna sabaaxan waxaa la isku yidhaha lix saacoo habeen ah iyo lix saacoo maalin ah ayaa sabaaxan laysku yidhaahdaa masaa'anna waxaa la isku yidhaha lix saacoo maalina ah oo lixda dambe ah iyo lix saacoo habeena ah oo lixda hore ah haddii la doonayo saacaduhu way kala nusqaami karaan oo intaa way ka yaraan karaan waa abadan ereyga abadan ah oo kale weeye waa weligaaba waa zaban meel uu ku dhammaadaaba ayna jirin laa ukallimu zaydan abadaa zayd weligay la hadli maayo lagama yaabo weligay inaan la hadlo haddaba ereyga abadan ah inta badan lama tatniyeey taniye xaggiis ruuxa ah inaan la taniyeyn iyo inaan la jamcin toona ayuu ahaa laakiin jamciisa ayaa la maqlay oo aabaad iyo aabidiin iyo ayaa carabta laga maqlay laa afcaluhu abada alaabidiin iyagoolaa la arkay inta badan inaan la jamcin bay ahayd inaan la jamcin ayay ahayd kelmadan xaqeegu wa amadan iyo kelmadda amadan ah amadan waa ism waa waxa waa zaman mustaqbal ah waxaad odhanaysaa laa ukallimu zaydan zayd la hadli maayo abadan inta ii hadhsan oo dhan ama weligay waktiga soo socda oo dhan amadan kolkaa waa waktiga soo socda ayuu noqonaya waa waqti mustaqbal ah wa xiinan xilli oo kale weeye xiinan waa xilli waxaad odhanaysaa qara'tu xiina ama qara'tu addarsa xiina id jaaa almucallimu ayaad odhan waxaa la yidhaahdaa asalba darafka zamaan marka la nasbinayo hadduu darafka zamaan ereyga xiin a yahay sababta loo nasbiyey waa tawkiid macnawiya oo ficilka macnihiisa ayaa zeban ahaa kanina zeban ayuu noqday waa iska tawkiid macnawiya tawkiid macnawiya ayaa lagu nasbinayaa waa hadduu xiin yahay hadduuna xiin ahaynna oo yoom iyo waxa lamidka ah uu yahay darafka sirta ku jirta in la nasbiyo markaan idhaahdo jelastu sumtu yowma alkhamiisi markaan idhaahdo ereygan yoom ihi wuxuu wakiil ka yahay masder xadfan oo mafcuululmutlaq ah kolkaa meesha baawarka mafcuululmutlaqii baa iska haysta oo mafcuululmutlaqaasuu naaib ka yahay baa la sirtu yowmayni baad odhan laba maalmood baan socday waxay ka dhigan tahay sirtu waxaan socday sayran socod baan socday socodka oo miqdaara yowmayni laba maalmood lagu qiyaasayo waa iska eh, yowmaynku kolkaa sayrantaa ayuu kolkaa taabicu yahay wa caaman sanad oo kale weeye sanadka saddex baa loo yaqaanaa muslimiinta sanadkooga ama sanadka islaamiga la yidhaahdo ee muslimiintu ay tirsadaan sida badan waa saddex boqol iyo afar iyo toban afar iyo konton maalmood iyo maalin shan meelood loo qaybiyey meel ahaan waxaa loo yaqaanaa waxa weeye saddex boqol iyo afar iyo toban maalmood iyo maalin la qaybqaybiyey khumuskeed iyo suduskeed baa ayaa sanad loo yaqaanaa muslimiinta waa sanadka qamariga la yidhaha qamariga labiiyo tobankan bilood ee bisha aynu eeganno inta badan intaasay ku soo ururaan saddex boqol afar iyo toban iyo waxoogaa sanadku hadduu yahay kan ay e, miilaadiga ah oo kale saddex qolo ayaa tirsada e, sidaynu ognahay yurub oo kale way tirsadaan furus nimankii la odhan jiray way tirsadaan waa kan hadda shamsiyada la yidhaahdo inta badan gaalada oo dhan way tirsadaan ciidahoogayna ku saleeyaan sida nayruuska iyo waxa la midka ah maalmahoog wuxuu ku soo ururaa uu isaguna noqdaa saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo maalin afar loo qaybiyey qayb ahaan sida badan waa saddex boqol iyo shan iyo lixdan maalmood iyo afar saacadood meelaha ayuu iskaga soo ururaa marka laysku celceliyo sanad waxaa jira cadadi la yidhaah sanadka cadadiga la yidhaahdaa wuu ka duwan yahay labadii sano ee ka horreeyeyba wuu ka duwan yahay oo haddii xisaab uun lagu salaynayo wuxuu noqonayaa saddex boqol iyo lixdan maalmood fuqahadu haddaba way ka hadlaan hadduu nini yidhaa hadduu nini dhaarto uu dhaarto waxaa inuuna sanad samaynaynin sanadka ama waxa looga dhigi ka saddexda boqol iyo shan iyo lixdanka ah mise ka saddexda boqol iyo afar iyo kontonka ah mise ka saddexda boqol iyo lixdanka ah ayaa looga dhigi hadduuna sanadka uuna qaydin uuna odhanin sanadka islaamka una odhanin sanadka miilaadiga uuna odhan sanadka cadadiga fuqahadaa ka hadla markuu qofku sanad dhaarto waxay sidoo kale uga hadlaan hadduu bil yidhaah waan soomayaa bisha ma waxa laga dhigi tan hijriga ah mise waxa laga dhigi cadadi oo soddon maalmood mise waxa laga looga dhigi miilaadi oo bishanuu joogunbaa la odhan hadday siddeed iyo labaatan kuu noqoto iyo hadday soddon kuu noqoto iyo hadday koob iyo soddon kuu noqoto maxaa la odhan soon markaa waa mas'ale ay fuqahadu in badan runtii ka hadlaan kolkaa fiqhiga ayaynu insha allahu tacaala u daynaynaa inaan jawaabteeda ku aragno saddex boqol iyo afar iyo konton washahran iyo bil washahran iyo bil ereyga shahran amarkaan doonayno shahran waa bil oo waxaynu ognahay muslimiinta inay sagaaliyo iyo sideed iyo eh, iyo soddon inay noqoto laakiin koob iyo soddon dee noqoto bishan shaarigan qamarigiihi waxaa la ogyahay in laakiin miilaadigoo kale koob iyo soddon iyo sideed iyo labaatanba in la arkay wa usbuucan iyo wiig wa saacatan iyo saacad intaasiba waa darfu zamaan waa in la nasbiyaa darfu zamaannimo lagu nasbiyaa wa darfulmakaani darafka darfulmakaankiihi huwa isagu ismul ismulmakaani waa makaanka ka magaca u ah makaan iyo meel buu magac u yahay almansuubu waana la nasbiyaa marfuuc iyo majruur baa kaa baxay bitaqdiiri fii fii la soo qadaro ayuu ku sugan yahay fii macnaheega haddii laga waayo ayaa kaa baxay naxu amaamo xagga hore oo kale weeye wa khalfa xagga dambe oo kale weeye wa qudaamo xagga hore oo kale weeye wa waraa'a xagga hore ama xagga dambe labadaba way noqotaa waraa'a eh oo kale weeye wa fawqu xagga sare oo kale weeye ama wa fawqa wa taxta xagga hoose oo kale weeye wa cinda agta oo kale weeye wa maca maca iyo meesha lagu kulmo oo kale weeye wa isaa'aka soo horjeedka ama muqaabilka weeye wa xidaa'a muqaabilka weeye wa tilqaa'a muqaabilka weeye wa haadihi alaaatu saddexdan isaa'a xidaa'a tilqaa'a macnaaha macnahoogu waaxidu waa mid qura waa muqaabil uun intaba wa hama halkaa weey waa meel fog wahunaa halkan weeyaan halkaa ayaynu kaga baxnay darafkii zamaan iyo darafkii makaan labadoodiiba bartaa ayuu sheekhu kaga baxay axkaam ay leeyihiin buu doonayaa inuu inoo sharxo axkaam baa jirta darafyadu ay leeyihiin wa jamiicu asmaa'i zamaani asmaa'u zamaanka oo dhan taqbalu waxay aqbashaa annasba nasbo ayay aqbashaa cala darfiyati darafnimada lagu nasbinayo asmaa'u zamaanka dhammaantii wuxuu aqbalayaa in lagu nasbiyo darafnimo darafnimo ayaa lagu nasbini kol hadduu darfu zamaanba yahay wa jamiicu asmaa'i zamaani asmaa'u zamaanka oo dhani taqbalu waxay aqbalaysaa annasba nasbo ayay aqbali cala darfiyati darafnimada lagu nasbinayo laa farqa wax farqiihi ma jiro fii daalika kaa dhexdiisa bayna almukhtasi ka mukhtaska ah oo minhaa iyada ka tirsan iyo walmacduudi ka macduudka ah iyo walmubhami ka mubhamka ah wuxuuna yidhi haddii darfu zamaanka dhammaantii aynu eegno wuxuu aqbalayaa in darafnimo lagu nasbiyo kolkaa ka mukhtaska ah iyo ka macduudka ah iyo ka mubhamka ah saddexdaaba waa la nasbinayaa saddexdaaba waa la nasbinayaayoo farqi uma dhexeeyo mukhtasku waa mid khaas ah oo idaafo darteed buu ku khaas noqday ama sifo ayuu ku khaas noqday ama al ku khaas noqday eeg hadda yoom baan mukhtas ka dhigaya yoom haddaan alyoom idhaahdo waa mukhtas oo ashaasuu ku khaas noqday haddaan yoom yowmaalkhamiisi idhaa yowmaalkhamiisi haddaan idhaa waa mukhtas oo muxuu ku khaas noqday yowma alkhamiisi markaan idhaa wuxuu ku khaas noqday idaafada ayuu ku khaas noqday haddii aan sifeeyo oon idhaahdo yowman dawiilan ama yowman maalan nacti oo kale haddaan u sameeyo nactigaa ama xiinan qasiiran oo kale haddaan idhaahdo yowman shadiidan dama-uhu haddaan idhaa oon sifadaa raacsado mukhtas buu ii macduudku waa mid macduuda oo la tiriyo waxaa la yidhaha kan buu jawaab u dhacaa macduud macduudku mukhtaskuna mataa buu jawaab u dhacaa ayaa la yidhaahdaa mubhamkuna labadaa midna ma aha mataana jawaabuma dhaco kamna jawaabuma dhaco wanacnii waxaan uga jeednaa bilmukhtasi mukhtaska waxaan uga jeednaa maa yaqacu ka dhacaya jawaaban jawaab ka dhacaya limataa kelmadda mataa a jawaab u dhacaya markaan ku idhaa mataa ji'ta goormaa timid maxaad iigu jawaabi mataa ji'ta markaan ku idhaa waxaad odhani ji'tu yowma alkhamiisi maalin khamiis maalintii khamiistii baan imid maa yaqacu jawaaban limataa waa mukhtas wanacni waxaan u jeednaa bilmacduudi macduudka waxaan uga jeednaa maa yaqacu ka dhacaya jawaaban jawaabka dhacaya likam kelmadda kam a ah ka u dhacaya kal usbuuci usbuuciyo wa shahri bil oo kale weeye taquulu waxaad odhani ictikaftu waxaan ictikaafay usbuucan wiig baan ictikaafay markaan ku idhaahdo kam ictikafta war imisaad ictikaaftay kam ictikafta maxaad iigu jawaabi ictikaftu usbuucan kan bay jawaab u dhacdaa markaa usbuucan wanacnii bilmubhami mubhamka waxaan uga jeednaa waa darfu zamaan mubhama maa laa yaqacu kaan dhacaynin jawaaban jawaab kaan dhacaynin lishayin shay an u dhacaynin minhumaa labadii horaa kalxiini xiin oo kale haddaan ku idhaha mataa ji'ta ji'tu xiinan maad iigu jawaabi ji'tu xiinan waa khalad haddaan ku idhaha kam haddaan ku idhaha kam ictakafta ictakaftu xiinan miyaad i odhan waa khalad mubhamku mataana jawaabu ma dhaco kamna jawaabu ma dhaco wanacnii waxaan u jeednaa bilmubhami mubhamka waxaan uga jeednaa maa laa yaqacu kaan dhacaynin jawaaban jawaabkaan dhacaynin lishayin shay an u dhacaynin labadooda ka tirsan kalxiini iyo walwaqti oo kale weeye taquulu waxaad odhan jelastu waan fadhiistay xiinan xilli baan fadhiistay baad odhan haddaba darfu zamaankii halkaasaan kaga baxnay darfulmakaankii buu doonayaa axkaamtiisa inuu wax yar isna halkan inoo sharxo wa amaa asmaaulmakaani asmaada asmaaulmakaanka ah halkaa wa amaa darfulmakaan wa amaa asmaaulmakaankaa doonto qaado wa amaa asmaaulmakaani asmaada asmaaulmakaanka la yidhaah falaa yantasibu ma nasbismayo minhaa xaggeega cala darfiyati darafnimo kuma nasbismayo ilaa alaaatu anwaac saddex nooc mooyaane saddex nooc oo qura ayaa darafnimo ku nasbismaya alwalu ka koobaad almubhamu waa darfulmakaanka mubhamka in xuduuddiisa la aqoon ka asmaaiiljihaati jihooyinka asmaadooda kale weeye jihooyinka asmaadoodaoo kaleba weeye asiti ee lida lixda jiho lixda jiho waa xagga sare iyo xagga hoose agga xagga hore iyo xagga dambe midigtaada iyo bidixdaada lixdaa jiho waxaa la yidhaha asmaa ljihaad way nasbismaan iyagoo darfulmakaan ah waa asmaa ljihaad waana mubham oo hadda mubhamka xagga sare dee xuduud ma leh xagga sare haddaan ku idhaa ka mitirkaa sarreeya iyo ka boqol mitir kaa sarreeya intuba waa xagga saru xuduud ma leh markaa alwalu ka koobaad almubhamu waa ka mubhamka la odhanayo ka asmaailjihaati asmaada jihaadda oo kale jihooyinka magacyadooda oo kale asiti ee lixda ah wahiya iyadu fawqa weeyi oo xagga sare ah wa taxta weeyi oo xagga hoose ah wa yemiino weeyi oo midigta ah wa shamaalo weeyaan oo bidixda ah ee shamaalo shiinka wuu iga fadxiyeye shiinka ii kasriya waxa wanaagsan wa shimaala in la yidhaha shimaala waayo haddii shamaala aan idhaha waa waqooyi ereyga shamaala ma aha bidixe shiinka haddaan fadxiyo waqooyi buu noqon wa shamaala waqooyi iyo wa shimaala bidix waxay ku kala duwan yihiin kasro iyo fadxo ayay ku kala duwan yihiin wa shimaala iyo bidix wa amaamo xagga hore wa khalfa xagga dambe wamaa ashbahahaa iyo kuwa aan sheegnay ka shabaha waa asmaadii jihaadda lixda ahayd wa haanii ka labaadna ee darfulmakaanka mansuubka ka noqonaya asmaau lmaqaadiir waa maqaadiirta magacyadooda asmaada asmaaulmaqaadiirta ah ee waxyaabaha miqdaarka loo yaqaano dee magaca u ah miqdaarka waxaa la yidhaahdaa waa shayga adaal calaa masaafa macluuma masaafo la yaqaan shaygu markuu kutusayo waa sida maylka oo kale maylku waa afar kilomitir mayl afar kilomitir baa loo yaqaana ayaa mayl la yidhaahdaa iyo farsakh oo kale farsakhu waa labiyo toban kilomitir iyo beriid oo kale beriidku waa siddeed iyo afartan kilomitir waxyaabaha noocaas oo kale ihi isagii oo ah asmaa'u lmaqaadiir ayuu haddana uu iska nasbismayaa oo darafnimo uu ku nasbismayaa wathaani ka labaad asmaa'u lmaqaadiiri waa maqaadiirta asmaadooda kal mayli maylkii iyo walfarsakhi farsakhii iyo walbariidi beriidkii oo kaleba weeyi naxw sirtu waan socday maylan mayl baan socday mayl ayaan socday wa haaliuka saddexaad maa kaana waa ka ahaaday mushtaqan mid lasoo ishtiqaaqanayo min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisaana laga ishtiqaaqanaya ka saddexaad waxaa laga ishtiqaaqdaa caamilku masderka uu leeyay hadda jelasa markaan caamil idhaa ka laga ishtiqaaqanayo jelasa wuxuu noqonayaa ereyga majlis ah noqonayaa majlis majlis baa kolkaa jelase laga ishtiqaaqday daraba markaan idhaahdo ka laga ishtiqaaqanayaa madrib buu noqonayaa madrib wa haalidka saddexaad maa kaana waa ka ahaaday mushtaqan mid laga ishtiqaaqanayo min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisii sida jelastu waan fadhiistay majlisa zaydin zayd halkuu fadhiisanayey majlisadaasi waa darfulmakaan jelasana waa laga ishtiqaaqday waa jelase majlis waa isku mid wa qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi wa annaa annagu kunnaa waxaanu ahayn naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeega maqaacida meelo la fadhiisto lisamci liajli samci dhegaysiga dartii ayaanu u fadhiisanaynay waxaan doonayaa aayaddaa qur'aanka ah wa annaa kunnaa naqcudu minhaa maqaacida lisamci waxaan doonaynaa maasiiqaha ka la odhanayo ama maa kaana mushtaqan min masdari caamilihi waa maqaacida maqcad la jamciyey buu ahaa maqcadku waa meel lagu fadhiisto ama meel la fadhiisto ayaa maqcad la yidhaah waxa laga ishtiqaaqday naqcududa oo caamilka ah ayaa isku meel laga ishtiqaaqday naqcuduna qucuud baa laga ishtiqaaqday maqcadkana qucuudunbaa laga ishtiqaaqday labaduba hal masdar ayaa laga soo wada ishtiqaaqday isna waa la nasbini haddaba darfulmakaanka saddex qaybood baa la nasbiyaa kow lixda jiho waa la nasbiyaa laba maqaadiirta kilomitirada beriidka farsakha waxaa lamidka waa la nasbiyaa saddex ma kaana mushtaqan min masdari caamilihi oo jelasa markaan caamil ka dhigo ereyga majlis ah ee isku meel laga ishtiqaaqday jelasa iyo majliska ha masder darfulmakaan mansuub ah laga dhigo saddexdaa guruub ayaa culima mansuub ah ama se la nasbiyaa oo qaybaheennan inoo noqonayaan sheekheenna waxaynu ka faa'iidaysanay inuu maa kaana mushtaqan min masderi caamilihi mubhamka inuuna ka tirsanayne inuu mubhamka ka madax bannaan yahay culimmada qaar baa mooday inuu in yaroo mubhamka ka tirsan inuu yahay bay culimada qaarkood mas'aladaa ku macneeyeen ama ay u arkeenba in yaroo kamida weeyaan bay yidhaahdeen wamaa cadaa haadihi alaaati saddexdanka ka soo hadhay wamaa cadaaka ka soo hadhay haadihi halaaa saddexdan al anwaaca ee noocyada ah ama cadaada cadaa haadihi alaaati dheh ama cadaa haadihi alaaata alanwaaci saddexdaa nooc waxa ka soo hadhay ee oo min asmaa'i lmakaani darfulmakaan ah laa yajuusu ma bannaana intisaabuhu in la nasbiyo ama nasboonkiisu cala darfiyati darafnimo lagu nasbiyo falaa taquulu odhan maysid haddaba jalastu lbeyta gurigii waan fadhiistay jalastu waxaan fadhiistay albeyta gurigii ma odhan kartid waayo albeyta waa darfulmakaan laakiin saddexdii guruub midna ma aha horta kow waxaynu ognahay jalastulbeyta markaad eregan bayd a ah aad tidhaahdo ma aha jihooyinkii lixda ahaa mana aha kilomitirradii la yaqaanay ee ama maylka ahaa ama farsakha ahaa ama bariidka ahaana ma aha oo dee bayd haddii guriga qasri aad ka dhigtay hadaad haddaad yar haddaad weynaysiyo haddaad yarayso waa bayduun kolkaa baydkaasi mana aha maa kaana mushtaqan min masdari caamilihiina ma aha haddaba jalastu baytan afcarabi maaha waa inaad maxay tidhaahdaa sida saxdaa marka la doonay nasculkhaafidka aan la rabin jalastu fi lbayt waa inaad fiida waa inaad sheegtaa jalastu fi lbeyti baad odhan haddaad aragtaba afcarabiga jalastu lbeyta adigoo leh ee khalad noqon maysa e nasculkhaafid wax la yidhaha baa nasbaha keenaya laakiin darafnima keenaysa haddaad tidhaa afcarabi noqon maayo warkaasi jalastu waxaan fadhiistay albeyta gurigaan dhex fadhiistay sidaasoo kale ha odhanin falaa taquulu odhan maysid jalastulbeyta odhan maysid gurigaan dhex fadhiistay walaa sallaytu lmasjida masaajidkaan ku tukadayna odhan maysid sallaytu fi lmasjidi baad dhihi walaa qumtu dariiqa waddadaan istaagayna odhan maysid qumtu fi dariiqi baad odhan walaakin xukmuhu xukunkiisu an tajurahu waa inaad ku jerto bifii kelmadda fii a ayaad ku jeri oo jalastu fi lbeyti baad odhan sallaytu fi lmasjidi baad odhan qumtu fi dariiqi baad odhan af carabiga saxda ah markaad rabto fiida ha ka tegin wa qowluhum carabta qowlkooga ay yidhaahdeen dakhaltu lmasjida ficilka dakhala ah masjid markuu ka hormaro fiida ma sheegaan dakhaltu fi lmasjidi ma yidhaahdeen dakhaltu lmasjida bay yidhaahdeen oo fiidii way ka tagaan jalastulbaytadii aan diidanayn oo kale haddaba haddaad dakhaltulmasjida tidhaa masaajidkii baan galay wa sakantulbeyta a tidhaa sakantu filbeyti fiidii la keeni lahaa ba iskaga tegeen sakantulbeyta labadaa ereyba mansuubun waa la nasbiyey cala tawasuci waasacsi dartii baa loo nasbiyey waasacsi maxaa lagu waasacsaday biisqaadi lkhaafidi ka khaafidka ee xarafka jaar ah xadfid la xadfay dartii baa lagu waasacsaday xarafkii jaar baa la xadfay kolkaa nasculkhaafidnimo ayaynu nidhi waa loo nasbinaya in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu